بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبيد الله قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا خالد بن دينار أبو خلدة قال سمعت أنس بن مالك وهو مع الحكم أنس بن مالك بان مقلي oo la xakamna waa xakam ibn abi caqiil athaqafi ibnu cami alxajaaj xajaaj bay ilmadeer ahaayeen waana nin markaa mas-uul aha madaxwey amiir ahaawe amiirin isagoo amiira bilbasra yacnii xakam baa la cadaynaya waa maca alxakam amiirin bilbasra waa amiir basro joogay markaa ninkan xakam ah ibn abi caqiil baleedaa ibn abi caqiil athaqafi cala sariir isagoo kula fadhiya anas bnu maalik oo maca alxakam la jooga amiirkaasoo bilbasrati cala sariir yaquul kana الnabiyu nabigu ilahi wuxuu salawaat ullahi wasalaamu calayhi ida kaana alxaru abrada biالsalaa wa ida kaana albardu bakara biالsalaa intaasuu sheekhu oga jeeda almuhim wa huwa maca alxakami amiirin biاlbasra cala sariir buu ka rabaa in anas bnu maalik iyo ninka amiirkee xakama ay ku wada fadhiisteen sariir ayagoo basro jooga intaasu yooga baahan yahay nabigu salawaat ullahi wasalaamu calayh wuxuu idaa kaana alxaru kuweylku markuu dhaco oo xilliga kuweylka la gaadho abrada wuxuu qaboojin jiray bisalaati salaaduu qaboojin jiray bimacnaa waa salaada duhurka wey wa idaa kaana albardu qabowga marka la gaadhona bakara nabigu waa ku kallihi jiray ama waa ku jarmaadi jiray bisalaati salaada salaada duhurka haddii xilli kuweyl la joogo xijaaj waa kululayd dadku ma soo boqooli karaan duhurka xoogowgu nabigu dib u dhigi jiray kowdiya barhka ilaa kow iyo ruba meelaasu gaarhsiin jiray laakiin haddii xilli qabow la joogo duurka xilligiisuba nabigu tukan jira sal sl maxaa yeelay dadku wax qoraxoo markaa xanibaysa ma jirto wy xadaanaa camr ibn mansuur alqaysi albasri saduuq qaala xadaanaa mubaarak ibnu fadaala wa saduuqun yudallis wayusawi qaala xadaana alxasan ibn abiاlxasan albasri qaala xadaanaa anas ibnu maalikin qaal dakaltu cala anabiyi nebi maxamed baan u galay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wa huwa calaa sariirin isagoo sariir saaran nabigoo sariir ku jiifa sariirtaasoo marmuulin lagu xirxidhay ama lagu sameeyey bishariidin liilan ama xadhig yacnii marmuulku waa sariirta markaa aan si fiican loo samaynin yacnii geedka loo yaqaano baarkaoo kale yaa laga soo guraa sariirta laga sameeya asal ahaan laga samayn jiray ama ulahan dhubane dhuyaca iyo qohoobta iyo yaa laga sameeya ayib oli hordhuwan baa xarig lagu xidhaya xarig saa u dheer sidii gelihii oo kalea diinan baa lagu xidhay idan marka ma sinno ruuxu ku sexdaa markaa si xun bay u qabanayan jirkiisii baylaamaha qabanaya nabigoo sariir ku jiifa marmuulin lagu sameeyey bishariidin xarka lagu xidhay xarka la xidhxidhay ama caw xarkaheed baa lagu xidhay oo lagu sameeyey taxta ra'sihi nabiga madaxiisa waxaa ka hooseeyey wisaadatun barkin oo min udumin laga sameeyey idiin udun baa aniga qora waa jamcu adiin ama min adamina waa isku mid un ah. xashwuhaa barkintaa waxa lagu cufay waxaa weeye ee gudaha kaga jira ee furaash u ah liifun algaa u ah yanaa barkinta korkeeda kore harqadda waxa loo yaqaan hadda soomaali ahaan soo harqad lama yidhahdo harqadeeda kore waxaa weeye waa maqaar iyo idiin weeye gudaha waxa laga geliya innaga suuf iyo cudbi iyo isbuuyin waxbaan geliyaan soo ma ah nabigu wuxuu gashay oo ugu cufan waxaa weeye baasha algada loo yaqaana ama xaskusha waxaad u taqaanaanba bahal balballaaranoo hadda marka loo soo socdo gaarisa waddooyinka ku abuuranoo canaaska meesha lagu abuuray yadna ku abuuran tahay way balballaaran tahay xarkaa laga sameeyaa furaashaha qaarkood baa la geliyaa qumbaheenna weeye soo garan maysaan furaashihii qumbada la gelin jiray gaska qumbaha iyo qashinkeeda lagu guri jiray faraashihi dhoogada laga isticmaali jira soo garan maysaa wixii ku jira muxuu ahaa xaskul iyo wax caynkaas iyo qumbe iyo waxaasa lagu guri jiray kaas wey xid miyaada layihahdaa oo war dhammaado wey maaha algiya xuskalsku maha hawlaha cabtaxa ah, diidda aniga mar hadda halkaa gaadhaa hawlaha aniga uma dhaantid algadu waa ka duwantay xaskusha xaskushu baaldaa dheer oo qodaxla weeyo dadka dishaba oo halis ah mana balbalaan xaskushooda waa baxdaa oo waa dhuudan tahay wayna xoog badan tahay af bayna leedahay xarka xoog badan baa laga sameeyaa aad bay u qiima badantooda laisku laayaaba algow laakiin qodax ma laha af yaroo dhuudanoo jabi bay leon tabar badnayn wayna balbalaaran tahayba saa bay usi safsaafan tahay algadu waa ka duwan tahay algadu iyo xaskushu ismid maaha waa kala duwan yihiin dhaxdan waxay ka bixisaa laan dheer oo tarbuush lahoo bay ka bixisaa oo quruxsan bay ka bixisaa baalkan turbabaak loo yaqaano ama yay u tahay xoogow almuhim waxaa weeyaan waa ruuxay dano ku qabatay wuxuu uun hadda maantataa ka dhigta wey laakiin ninka xoogoo adduunya haystaana heli karaay ku leexan maayo de waanu sheega de waxo dhan fahmi waaye nimanku gaaris xataa weliguma isaadeen baan u malay intaan siika la gaarin baad arkaysaaba iska daa kale intaan siika gaarin baad arkaysaa waddooyinka ku taallaa markaad weliba mingi gaadha ama aad waddadayda ku taallaaba iyadoo dhaadheer waddaday ku taalla almuhim ah, waxaa weeyaan way ku taalla war dhammaada wey dhowrka waran waynu soo marray shamaalkaynu ku soo marray kitaabkaynu ku soo marray algow ah, hadda kadib aanu soo qaadno wey kan soo goyna maha inaan keenno wey algada ayada ayib taxta ra'sii wisaadatun baa ahayd barkino min udumin idiin ama maqaar lagu dahaaray xashwa waxa ku cufanaya la geliyay looga dhigay suufka ama cudbigana waxaa weeye liifan algawey maa bayna jildihi wa bayna sariiri hawban nabi maxamed boggiisa iyo jirkiisa iyo sariirtan adag ee qoryaha ah waxaa u dhexeeya maro jilicsan hal maro sariirta noocaasa ah in firaash weyn la saarama laguma seexan karo haddii intaad sariir daal wax soo qaadato aad go-da saarto ku seexato oo kale un weliba ka daran alwaxan waa alwax simane moogta caaba ku yeeli maayo alwax siman haddaad wax saarata xataa waxaa ku yeelayn ayib maa bayna jildi nabi maxamed jirkiisa iyo dankiisa inta ka dhaxaysa iyo wa bayna asariiri mara yar baa taallay fa calayhi cumar cumar baa usoo galay nabi maxamed sarirta noocaasa ku jiifa ayuu cumar usoo galay fa bakaa cumar waa ooyey faqaala lahu nabiy nabiga wuxuu ku yidhi maa yubkiika yaa cumaru cumarow maxaa kaa ooynaya ooyintu maxay tahay nin weyn booyinta waa looga fiican yahay booyinta waa looga fiican waa sidee qaala cumar wuxuu yidhi amaa wallaahi maa abkii yaa rasuul allah ilaa akuuna allaa akuuna aclamu anaka akramu cala allahi min kisra wa qaysar wuxuu nabi maxamedow ooma oyayo ayib ogaan la'aanaan ogeyn inaad nabi maxamedow kaga karaama badan tahay ilaahay dushiisa ilahay agtiisa qaysar iyo ruum qaysar iyo kisra jahli ima hayo oo waan ogahay adiga nabi maxameda inaad labada boqor iyo nin kastoo wanaagsan baad ka qiimo badan tahay laakiin waxa dhibka ku haysta intaan baa la oyahay wallahi ma abki amaa wallaahi haddaba ilaahay baan ku dhaartay ma abki ya rasuula rasuulka uma oyahayo anlaa akuuna inaanan noqonin aanan ahayn baan rabaa aclam mid ka ogaal badan aclam mid og annaka adugu akramu inaad ka karaama badantao ku qiimo badantaha ama kaga wanaagsan tahay cala allahi ilaha agtiisa min kisra wa qaysar ayib waan ogahay wey <coughs> ayagoo sidaa tahay fahumaa labadaas nina kaysar qaysara yaciishaani waxay ku nool yihiin fii ma yaciishaani fiihi min addunya adoo nabia oo rasuula oon ogahay inaad adduunka waxa joogoo dhanba ka karaama badantood ka fiican tahay ilaahay agtiisana wax ku leedahay bay labadaa faajirna waxay ku nool yihin bay maanta ku nool yihin adduunyaaw wa anta yaa rasuul allaahi bilmakaani aladii araa aduguna nabi maxamedow bilmakaani meeshi baad taallow hadda maanta ku jiibsaad ku nasanaysaa alladii makaankaasoo araa an u jeedaba aniga iyo ciishaani baa ii qoran dhib ma laha waa isku mid yaciifaanina waa ku ciyaarhayaan fasaadinayaan bay noqonaysaa walaa tacthaw fi lardi mufsidiin oo kale noqonaysa lakiin aniga yaciishaani fii ma yaciishaani bay qoran taasaad moodaa inay fiicanta ilaahay marka nicmayntu qolyaha kafara u nicmaynayo aduguna aad iyo waracan iyo taqashufkan iyo adduunya aad dooranayso aad aakharo dooratay intaasaan la yaabanahay buu xanuunkadhibka ku haysta faqaala nabiyu nabigu wuxuu uhi amaa tardaa miyaadan ku qanacsanayn yaa cumaru an takuuna lahum اdunya inay gaaladu adduunyo qaataan aakhare waxba ma jiro ninka gaalka ah wuxuu aakhara ku lahaa adduunka lagu keenaya laanno naar iyo holac iyo dad baa sugahaya ayib ruuxa muslimka wixii nicmo iyo wanaag iyo hanti iyo raaxo adduunka ku helaayey waa khayraadkiisa qayba ka mida la soo hormashay wey wuxuu aakhare ku lahaa qayba ka mida adunka lagu siiyo wey calaa aqali taqdiir nuqsaan bay ku keenaysaa maalinka qiyaama ajarkaadi iyo sawaabkaadi iyo fadigaadi cala aqali taqdiir bay ku keenaysaa nicmada adduunka ad ku helayso haddaba hadday saa tahay ninkan gaalka wax adduun aakhare u jira ma jiraan wey wuxuu lahaa oo dhan waa in loo soo hormariyo ayib wuxuu lahaa adduun aakhare ku laha loo soo hormarin ilaahu kuu qaxootiya aan xoogo ugaasiyo oon raashin u daadiyo waxayga awey ah waa kugu siyaalla adduunkaa ku qaatay ma jirto waxa ay wadaana ama xisaana ama wanaaga ee adduunka ku wadaan o dhan waa la siinay adunka lagu siinaya aakhare marka waxaa sugaysaa holac iyo cadaab baa sugahay ayb faqaala nabiy ama tardaa yaa cumar an takuuna lahum dunya walana alaakhira inaan inagu aakhare qaadana keligeen adduunkana aan la wadaagno midaan raalli ku ahayn hadda adduunka waynu ku noolnay iimaan iyo wanaag iyo khayr iyo nin kasta rabbi wuxuu u qadaray bal muslimiin badan ba waxay ka nool fiican yihiin gaalada markaa baktooda meelaha daadsan wey oo gaajo u dhammaysa maca daalika cadaab baan sugahay adiga muslimka adduunkana nolosha rabbi kugu talagalay baad le aakhira janna ku sugaysa ayib amaa asagu adduunkan wuxuu rabbi u qadarayn buu helayaa ama nolol fiican ah ama mid xun ah aakharana holac baa sugaya dabaya naar waa laba kala baab qultu bala ya rasuul اlah alqaadi axmed ibn cali ibn xajar alcasqalaani alxaafid saaxiب fatxi اlbaari qaadi buu ahaa qaahira iyo masr buu qaadi ka ah aad u qiimo badanoo waliba cilmi badanoo la jecel yahay asagoo marka maanle xertiisi iyo ciidanka ay la socdaanoo nolosha markaasuu yihi xaafid xajar uusoo nabiguna ma dhihin addunyaa sijnu اlmu'mini wa jannat اlkaafir haa buu hi waa xadiis saxiixa adiga mu'minka ahaa xabsigaad hadda ku jirta maxay tahay bu waxaa ku saaran quruxda kaa muuqata fardaha gamaanta nin maanta kaa sharafda adduunka miyaad jooga aniga gaalka ahaa jannadan ku jira maxay tahay bu sigid baan meesa nafta iga baxdayoo dhintay ama jannadaan ku jiro xaafidku wuxuu yidhi aniga marka lay fiiriyo insha allahu tacaala aakhare waxaan ku heli doono iyo meesha rabbi la geyn doono marka loo eego maanta waxaan ku suganahay tan maanta aan ku jira cadaab iyo si jiibay noqonaysaa noqonaysaabo marka la fiiriyo waxa ilaahay ugu talagalay maalinka qiyaamankaan tago laakiin adugu cadaabka ku sugahaya marka la fiiriyo iyo maanta sirigmisadaada iyo macasrada aan shiidaysaa ku dhaantay bu in xorabatoo iska soo socdo oo iska mar seexanoo soo kici naar baa ku sugaysaa aan mar rabaa aan lagaa dibcinayn idan marka ta ta'aakhara marka lagu fiiriyo iyo tana adduunka aad joogtahay hadda janno ku jirtaabu aniguna aakhara marka la eego haddana waxaa ku jiraa xabsi iyo jeel in sha allahu tacaala iska dhaqaaq waxaa rabaa inaad marka shubahaadka aad la socotaa la rabaa lanna xaafidka dibna caalim waa wax loo qarin kara ma ayib wayna tahay macnahaas wey ninka ilahi subxana wa tacala u qadaraayey nool kasta oo adduunka ku jiro wanaagsan marka aakhare loo firiya waxay u noqonaysaa sijniga xabis bay u noqonaysaa ruuxa muminiintaan ka hadlayna fi saxiix soo marray ayib in la keeni doono maalinka qiyaamo adduunka ninka u nicmo badnaa oo ahlunaara la keeni adduunkao dhan min abina aadam ilaa qiyaami saaca ninka u raaxa badnaa ee u noolol fiicnaabaa la keeni hal mar baa naanta lama kuursin hal mar baa tib la siin waa laga soo bixin waxaa la hadal cod baa laga qaadi maxay kula tahay wax nicmaa weligaa ma soo martay weligay koob shaa ma kabannin ba odhanhaya lannu cadaabka wuxuu ilowsanaya wax kastaba adduunka ninka ugu baahi badnaa oo ugu gaajo badnaa ee ugu shiid badnaa ee ugu rafaad badnaa baa la keenaya o ahlu janna ah jannada hal marnama kursiin kor baa loo soo buutay waa bal war aduguna ilaahu adduunka wax dhiba kumarag ba odhanaya imaama samare wax dhiba sidiisuba maba aragba raax unbaan adduunku janna janno ku sugahaya yani hawluhu waa kala tegahayaan labada baab miisaan baa yaalla leannu adduunka waa laysku rafaaday muslimiintii baa isrifi oo gaalada muslimiin baa hardami waa in la helo daar dadka lagu kala saaro ila xikmadiisa daarta waxaa lagu talagalay waa daaru ibtilaa wa imtixaan weeyaan waa lagu fiirin wajacalnaa bacdakum libacdin fitna atasbiruun wa kaana rabbuka basiira ilahay waa awooy hamar in addunkao dhan ba la haleego ninka xaqaana loo gargaaro kalena bannaanka la mariyo laakiin waxaa la sugahay ciyaartu ha dhammaato hawshan ka socota adduunka ha dhammaato meel baa lagu kala baxahaya ilaahay baa xakam noqon subxaanahu watacaala oo kala saari ilaahu waad i iyo waad iga gardaran tahay iyo ma jirto lugaha waa maku qanacdaa iyo farahada la odhanaya afka waa la sorotaynba alyowma nakhtima calaa afwaahihim watukalimuna aydiihim watashhadu arjuluhum bima kaanuu yagsibuun afka waa la xidhiba makhaatiyaal baa joog malaa'igtibaa mala'igta markay waxay cadayso dhiga way dulmiyeen ka waran baa la odhan haddii farahaadi iyo lugaha laga hadliyo ay hadlaan lugihii farihii baa darooryami markaasuu di inkaari ha ku dhacday maantood ayagaan difaacahay jidhkii aan difaacaya naarta ka difaacaya baa anigu igu makhaati kacahay meeshay doon la geeyo almuhim waxaa weeye daartaasa lagu kala baxay haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim idaa marka daatasaa dadka la sugaya marka nabg wxu sal sl cumar howlahan adduunyada iyo birbirhkan iyo bilacdan iyo xoogo way harraaci waa sida waayeelka muslimiintaa tahay ha u bixin hawla ayada ah aakhara feeri intaadna kugu filan maxaad u baahnado kale qultu balaa yaa rasuul allah nabig wuxuu uhi fainahu kadalika warku waa sida fainahu shanigu waxaa weeye xaalku kadalika yani kama akhbartu laka saan kuu sheega wey xadaثna cabdالlahi bn yaزيid almaki almqri qaala xadaثna sulayman ibn mغيraة almakhzumi cabdالlahi bn yaزيid akara min cashر maraat baa soo martay waxba hadda qalinkaa kula boodina inaad xifdaan baa la rabaa waa min kibaari shuyuukh الbukhaari almaki almqri alimaam toban jeer ka badan baa xusay soo martay ina saa ahayn ayib waayahay war anigu ninka hor fadhin baan weerara moogta qaala xadaثna sulayman ibn mغيra almakhzumi qaala can xumayd ibn hilaal can abi rifaacaة alcadawi taabiiy jliil aaabiy jliil baan raba cafwan qaala wuxu uhi saxaabigaas intahaytu ila اnabiy nabi maxamed baan kusoo intoodo soo gaadhay yani intee waxaa loo jeedaa saan u socday oo waxaan la soo kulmay nebi maxamed oo hadlahaya nebi maxamed oo sidaasaan la kulmay wa huwa yakhtub nabigoo khudbaynay faqultu waxaan ihi ya rasuula rasuulka ilaahayow rajulun yani ana rajulun hariibun ana rajulun baan ahay hariibun koyta ah socoto ah dalka aan aqoonin magaalada ku cusub jaa wuxuu u yimid maxaana soo doonay jaa wuxuu u yimid ninka hariibkaa yas'alu can diinihi damiirkiibu iska leexinaya ayib waa nooc min albalaaqa ah laa yadri ma yaqaano eh, eh, rajulku maa diinuhu ma waxay iga tahay taraf iyo iska weydiin iyo faduul bay iga tahay igama ahe diinta aan ku weydiinayo aqoon badan ogeyn nabi maxamedow ayib waxay barbooni faaqbala ilaya wa taraka khudbatahu nabigu khudbadiisa waa ka tegey khudbadii uu khudbaynaya weliba khudbatu ahayd sida raajixa ah faaqbala ilaya anuu isoo qaabilay wa waana ka jeestay khudbatahu khudbadiisa ayb fa utiya waxaa loo keenay buuhi saxaabigu nabiga bikursiyin kursi baa loo keenay khiltu aan u malaynhayey bu markaa iyada ah qawaa'imuhu khiltu qawaa'imahu aan u malaynhayey yani lugihiisa luguu ku taagan yahay adimihiisa xadiidan bir aan u malaynhayey lugaha uu kursigu ku taagan yahay bir baan moodahay buui ay madmadoobaayeen xumayd ibnu hilaal wuxuu leeyahay uraahu waxaan u malaynayaa yanii kursigu khashaban buu ahaa iswadda madoobaaday kursi intii aad loo isticmaalay geed iyo qori laga sameeyey iyo alwaax laga sameeyey oo isticmaalkii badnaa iyo gacantii la saarhayay iyo fadhigii madoobaado isbedelay baan u malayn bu inuu ahaa buui xasibahu asagu u maleeyey saxaabigu xadiidan bir buu u maleeyey buui xumayd wuxuu leeyahy taabicigu kursigu inuu geed ahaa ama qori ahaa kadibna isticmaalka uu madoobeeyey iyo ku fadhiisigii ila wambartu marka cabaar la isticmaalo way madoobaataa maalinka suuqa laga soo iibina iyadoo asal gududan aad soo iibsan ama cab marka cabaar carruurta ku fadhiisato haween ku fadhiistaan la isticmaalo ay biyuhu gaaraan oo dad way madoobaan inta salka la saarahayba inta kale wa isbedelaysa waa markiiba ay noocaa tahay waxaan u malayn buur kursi madoobaaday oo geed ahaa oo uu u maleeyey saxaabigu inay bir tahay faqacada calayhi almuhim waa masla khilaafiy culum waxay leeyihin bir buu ahaa waadana waxay leeyihin ma ahayna geed buu ahaa wax macnoo ku xidhan ma jiraan ayib wuxuu ahaa halkuu taalla maha faqacada calayhi nabigu waa ku fadhiistay kursigii fajacala wuxuu guda galay yucallimunii inuu nabigu barahayo mima kii xaggii wax iga barayo callamahu allahu rabbi uu baray ilaahay wuxuu baray qaybo ka mida ah, ile cilmigo dhan hadalku shubi kare iyuu nabigu baray uma atama wuxuu nabigu dhammaystiray khudbatan khudbadiisi aakirahabuu dhammaystiray qaybteeda dambe ayb uma ataa khudbatahu fa atama aakhirana waa riwaayo kale lafdi kale wey cinda almualif ayb nabigu khudbada qaybta dambe yuu la yimid waana dhammaystiray waxaa laga qadanaya adoo khudbaynaya hadday hawla ku qabsato ood hawsha xalliso ama hal saac ha qaadato ama nus saac ha meeshay kuu taagneed baad ka wadaysaa soo bilaabi mayso khudbad dib ogu noqon mayso inta hore waa asaxday inta dambe dhammaystir yakfi baa laga qadanaya inqiaaca noocaasa inuusan khudbadii kala goynan dhibna u keenaynin baa laga qadanaya waa laga qaadanaya khadiibka in la weydiinayo isaguna la hadlahay markay baahi jirto wey <clears throat> waa laga qaadanaya xadaanaa tamiim yani xadaanaa yaxya bnu jacfar alkindi albikandi baa loo yaa sax ah tamiim baa aniyo qoran khada ah, way meesha ayada waa in la saxo khaa wey <clears throat> aniga xadaanaa tamiim baa ii qoran sida raajixa waxaa weye ninka meesha ku jiraay yaxya ibnu jacfar albikandi anuunbaa kitaabkaygun khaldan miya ah. tamiim buu ku qoray labadana isku baab waxba kama jiraan tamiim xadaanaa yaxya ibnu jacfar albikandi qaala xadaanaa wakiic ibn jaraax ibnu maliix aru'aasi abu sufyaan can muusa bni dihqaan oo daciif ninka muuse ah cilada xadidkuna asaga wey qaala wuxuu ihi sheekhaas ra'aytu ibna cumara ibnu cumar baan arkay oo jaalisan ku fadhiya calaa sariiri caruusin gabadh aroosa sariirteed ama nin aroosa sariirtii caruusku waa waa ruuxa arooska a ah, rag iyo dumarba sida junub dumarkana loo yidhaahda raggana loo yidhahda ay la mid tahay maadaama waxay dhn maya haweeneyda caruusaa lo odhan tabaa la raacinaya ninkana caruus baa la odhanhayaa oo siinkaa lagu day waadana waxay dhn ma ahee haweeneyda waa cariis ninkuna waa caruus lanno wowgii howlahan fakhaan baa ku jirta iyo xoogow raganimaa ku jirta hoosdhigiyo alaabtanna waxaa ku jirta xoogo unuusa ah aduu almihii macdoosku mid way dhib ma laha calayhi ninkaa dushiisa waxaa saaraa iyaabu xumrun dhar gudgudan buu qabay daciifu isnaad mawquuf muusa yani waxaan rabaa ibni cumar baa loo jeedaa muusa buu sheekhu daciif waa meeshanku odhan jiray xadiidka kun hal boqol lixdan iyo shan baa xoogow waxaa dhacay sabquqalab waa kaynu soo mar habeen dhawood sheekoo leh muusa daciif meel aan sanadka uusan ku jirin nin muuse la yidhahdo somayna soo mari meesha ayad ahayd wey khadaa meeshu ka yimid wey bukhaari intuu wuxuu u jeedaa waxaaso dhan uga jeedaa ruuxa muslimka ama ninka caalimka ama ninka waayeelka ah inuu kursi ku fadhiisto ama sariir ku fadhiisto wax kibir ah keeni mayso eh, tawaaduci iyo ruuxuu inuu isliido xoogo isbahdilo sanka uusan taaginna ka hor iman mayso waa khuluq loo baahan yahay waa dhaqan iska bannaan dhib an abiihi baa ii qora aniga e waki wey wakiic baa aabbihi wax ka warnay ile sanadka asaga weeye xadaanaa yaxya bnu jacfar albikanti xadaanaa wakiic can abiihi wakiic abihi oo waa jaraax ibnu maliix wakiic ibnu maliix ibnu jaraax ibnu maliix bu asoomahay ayib marka aabbihi oo jaraax wax ka warinaya waa nin iyo wax kala qaadanayo hawshaana salafku waa ku badnayd culummadu aad bay ugu badnaayeen in aragto nin iyo aabbihii oo culummo ah oo wax kala qaadan wax kala warin bal waxaad arki laba xaafidoos dhashay ninka waa xaafid kanna waa xaafid qoys dhan wada culmad arkaysa saa darteed baa kutub laga qoray rag dhanoo waa kutub alikhwa walakhwaat abu daawuud baa qoray cali madiini baa qoray muslim baa qoray intaasoo kitaabad arkaysa daara qudni baa qoray ayib waxaad arkaysaa intaasoo waalo culummo ahoo kala mabaadi duwan haddana dagaalamay nimanna waalo inma reaab la odhan jiray oo saddexaa jiray mid khaarijibu ah midna wuxuu ahaa raafidi midna wuxuu ahaa sunni waa saddex walaalo ah mid waa min a'immati alkhawaarij midna waa min a'immati alrawaafiq midna waa min a'immati ahli الsunna waljamaca fii beytin waaxidin bay wada joogaan wa kaanuu yatacaadawun ashadd alcidaa buu leeyahay alxaafid dahabi wamaca dalika waxay ahay nimanka iskugu daran habeenka wada baryi mahayaan way isgoyn waa walaalo wada isgoyn isku abba'a ah. guriga wada joogaan waa mabdigii baa kala tegey hadda waad arkaysa dhowr reer dhan wada qayb waa suufiyo qayb waa wahaabiyo qayb waa akhwaan iyo islaax qayb waa calmaani iyo shuuciyo qayb waxaad ku sheeka garan maysid reer dhan waxaad wada colaad ah indhahan saar anugu waa arkay marka mabaadidu mar hadday kala tagto iyo waxa la aaminsan baa lasku rafaadhay aad baa laskugu rafaadi can cimraan ibni muslim alqasiir saduuqu yahy odayga jaraax nin culus wey iqa ah ama saduq cala aqali taqdiir ama cimraan ibn muslim asagu alqasiir ninka loo yaqaano waa isna saduuq qaala wuxuu ra'aytu anasan ibnu maalik baan arkoo jaalisan fadhiya ku fadhiya calaa sariirin sariir waadican saaray ixdaa rijlayhi labadiisa lugood mid ka mid a ah, cala tii kala saaray xasan isnaad wuxuuna inoogu iman doonaa kun hal boqol sideetan iyo ko kuso noqon dona xadiidku aarku dariiq kalena waa ku yimi aarku can sufyaan athawri can cimraan muslimin bihi waana calaa aqali taqdiir waa xasan ama waa saxiix baab idaa ra'aa qawman yatanaajawna falaa yadkhulu macahum haddaad aragto qolya faqahayo tashanhayo xoogow xamxamlaynaya iskaga leexo dhex fadhiisani xadaثana muxamed baana ii qoran maxamed marwan wey ibn muqatil sheekh اlbukhaari maxamed muqatil baan rabaa ibn marwan sheekh اlbukhaari in badan baynu soo mar xadaثana muxamed ibn muqatil qaala akhbarana cabdالlah ibn mubaarak qaala akhbarana daawuud ibn qays ثiqaة faadil alfara الdabaaq qaala samictu saciid ibn abi saciid almaqburi yaquulu marartu cala bni cumara ibni cumar baan soo maray wa macahu rajulun yataxadad isagoo nin un la sheekaysanayo nin baa la socday ay haasaawayeen oo manqaxayeen faqumtu ilayhima xaggooda baan u istaago waan aaday inaan ku darsadaan damc falatama fii sadri ibnu cumar marka waa tarbiyanaya wiilka xiriga waxbu barhaya bartaa xawadku dhubaxay u dhuftay buuri aladam wuxuu u dhankalaasay ama rubaacay fii sadri laabteeda faqala wuxu idaa wajadta inayni laba ruux hadaad hesho yataxadataani sheekaysanaya falaa taqum macahumaa la istaagi ka leexo ama idan weydiiso cala aqali taqdiir wax kaladaad weydo laakiin fadligu waxa wey iskagaba leexaba ila sheekadii baa ka goyey way ku xormaynayaan way kaa xishoon xoogow waa laga inalaabaya laakiin lama jecl la soo istaagto hawl bay rabeen inay ka dhacaanoo meel saaraan marka yaan hoosta laga habaaran iskaga leex walaa tajlis macahu maaha la fadhiisani xataa tasta'dinahuma ilaa idan weydiisato faqultu waxaa idhi bar aslaxaka allah ilaahay ha ku hagaajiye waa idishay cabdulahyow yaa aba cabdiraxmaan waa kunyadiisi inamaa rajawtu waxaan kuu daraynayoon rajaynayey an asmaca minkumaa khayran xumaan doon ma ahayn wanaag doon baan ahaa inaan bar xadiidkiinna iyo sheekadeenna ahlulcilmi baa tiinana dhegta xogow cilmi dhawey ku qaataan rabebu laakiin feerahada jebis khayrku qaab buu leeyahay khayrka laftirkiisu markaad doonaysa dalbayso qaab iyo usluub buu leeyahy loo dalbo deg deg looma baahno nin baa laga sheegaya hanaan baan doonay hamba ma doonin ayb showantii reer uu soo martiyey baa markano la soo dhoweyn waayo suu meel boodas kaga fadhiya baa xilli dambe xoogow caruurtu markay aqdaamatay oo Eh, quuteen reertiiba xoogowd yaroo raashina oo ah, hadhaa ah loo keeno hamba xagga intuu iskaga riixay iyo wuxuu anu hanaan baan doonay hamba ma doonaynin bur hunguri doonba ma ahayn see tahay in la baridiyo xoogo galaal lii turo biyo aan faraha ku dhaqalaysiyo wejiga marsoon kabadoo iska seexda reer waxba ma doonayninba marba haddaad hanaankii gafteen hambadiinna waxa ku fali maayo buur marka hanaan baan doonay hamba ma doonin buur yani cilmigu laftirkiisu hanaan buu u iyo qaab iyo hab iska orod ma hadii kor ayib waxaa kaloo laga qadanaya yani ninka culammada ama ninka waayeelka ah in dadka qaraabada ama ku xidhan markay khaladaad galaan xoogow la yar ciqaabi karo قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام البيكندي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة مولى بن عباس man tasamaca ninkii dhegaysto u dheg raariciya ilaa xadiidi qowmin dad sheekadood wahum lahu kaarihuun ayagoo kahonaya oo dhibsanaya ninkaa asaga ah subba waxaa la shubaa maalinka qiyaama ama la shubayaa fii uduni dhegtiisa al'aanuku risaas la dhalaaliya ama macdan baa lagu shubhaya waman taxallama ninkii iska riyo sheega ama iska qarow sheego waxbaan ku riyooday iyo manaan baan arkay ishaaro bixulmin riyo iyo dhadhab kullifa waxaa lagu mashaqeeyaa maalinka qiyaamo an yacuda inuu gunto ama isku xidho shaciiratan xabad masaga ah ama heed ah ama gerbi waxa u taqaanaba xabad qamadi a loodhanaya xadhi ka dhigo isku xidh see marka laiskugu xihaya waa yahay bimacnaa wuxuusan qaban karin baa lagu ciqaabahayaa sida asagu markuu adduunka joogay wuxuusan arag ama uusan samaynin uu iskugu dhibahay xali baan riyooday ishaaraan ku arkay aahay war beentan maxaa kugu watay idan waxaadan qaban karin baa lagugu kalifayaa idan marka waa in laga fogaado dadka muslimiintaan jeclayn ama aan doonayn inaad xan dhagaysato iskaga fogow ha dhegaysan riyo aadan arag na indhahaada ha ka sheegsiin taana musiibo wey allaahumma inaad sirdoon iyo mukhaabaraad dowladda islaamka u tahay ood mujrimiinta iyo fasaqada iyo tuugta lagu dira inaad daba gasho markaasoo kale culmo waxay leeyiin waajib wey taa iyada ah leanno maslaxa caama baad u adeegaysaa baabu laa yatanaaja اtnaani duuna ثaaliث wuxuu baab yahay laba yaysan faqin ninkii saddexaad ayagoo ka tegey xadaثanaa ismaaciil ibna abi uweys alasbuxi qaala xadaثanii maalik abtigii weye dhowr kor soo maray can naafic waxaynu soo maray ismaaciil isagoo wax ka warnaya maalik iyo walaalkii bas ma filhayo inaan sheekh kale soo marray isagoo wax ka warinaya waa dhici kartaas laakiin can naaficin mowla ibni cumara can cabdillaahi bni cumara ana rasuul lahi qaal idaa kaanuu alaaa dadku hadday saddex yihiin falaa yatanaajasnaani labo yaysan faqin ama aysan koodin duuna aalii kii saddexaad sokadii yacnii intaad nin saddexaad ka tagtaan labadiinna wax yar raallohow soori wax yar weyd baa tirisug gonoo yar baxdeen lama ogolo warka asaga waxaad ka qarinaysaan ruuxii waa rafaadaya qalbigiisii waxbaa gelahaya dareen baa gelahaya idan haddaad saddex tihiin inaad wada sheekaysataan war la garto wey ayib in nin afraantu yimaado laba ay gooni u istaagaan labana ay israacaanna war la garto wey laakiin mar baa dad saddex tihiin gooni uma faqi karaan labo ayib laba ma faqi karaan baab ida kaanuu arbaca afar hadday yihiin maxaa xukma xadaanaa cumar ibni xafs iqat imaam qaala xadaanii abi xafs bnu khiyaas qaala xadaana alacmash sulaymaan ibn mihraan qaala xadaanii shaqiiq ibnu slm abu waa'il can cabdillaahi bni mascuudin qaal قال قال النبي إذا كنتم ثلاثة صدح ذاتهين فلا يتناجى يسنفقنا مكهود اثنان صدح لبو دون ثالث كيس صدحات سكدي فإنه تناجي قاس أي لبكود هيان يحسنه والبار يحزنه والبار قلنا يا أما فإنه ننكي صدحات yuxsinuhu waxaa waalbaar gelinhaya daalika arrinkaasoo koodidda ah marka damiirka fainahu saalidkaan u celinaynaa ayib fa innahu yuxsinuhu waxaa walbahaargelinaya ruuxa uu ka xumaanaya daalika arrinkaas in isaga laga tegoo laba gooni u faqeen waxadaanii abu saalix yacni acmash yaa haddana wata sanadkii hore un weeyey waanu soo marray dhowrku hawshaasoo kale xadaanaa cumar bni xabs xadaanii abi xadaana alacmash weeye can abi saalix hadda yani waqaala alacmash wuxuu kaloo yidhi weeyey bihada sanad waxadaanii waxaa kaloo ii warramay abu saalixin cabdullahi bnu dakwaan asamaan azayaad can ibni cumara can inabiyi milah ibni cumar ba haddana laga wariyay xadidkii hore xadid lamid a ah. qulnaa waxaanu ku nihi ibni cumar ardadii ibni cumar baa hadlahay qulnaa waxaanu ku nihi ibni cumar fain kaanuu arbaca dadku hadday afar yihiin ibni cumarow bal ka waran qaala ibni cumar wuxuu yidhi laa yaduruhu dhibi maayo arrintaas dhib ma lah hadday afar yihiin labaa isla istaagi labana way faqahayaan dhib ma laha marka ayada fiqi fiican wey loo baahanya cilladu ma waa saddexdaa wey haddii afar la yahay ama shan la yahay ay tiradu badato dhib ma laha ninkii kooxu weheshadu haystaa laakiin marka la diidanya waxaa weeye oo dhihi maayo adaa lagaa tegay ma asagaa laga tegey ma kan kale laga tegey labaa tii markaa maogta ninka laga faqay ma adiga mase waa kan kale lama yaqaan ayib marka markaa walbahaarka ragga waad simanta ee marka keligaa gooy lagu mutuxo labana ay israacaan markaasay dhibku taagan yahay culama waxay leeyihin cilladu hadday tahay alfiraar ama alibticaad can taxsiini اlmuslim hadday cilladu tahay mar kastoo cilladaa la helaahay faq lama ogolo haddaad afar nin tihiin oo saddex saaxiibiyiin xooguhu sheeka wadaag iyo nuxnuxda isku shushubtaan aduguna xooguhu hariib aad taho geeska lagu hirgelinhayo oo wadaadka lagugu reebo oo labana goon u baxaan waxaad ka aamini ninkan aban baa lagugu sirhayaa mooyeen in laguu tashanhayo marka waxay leedahay haddii xukumka cilladu ay tahay in la aan ruuxa masqila walbahaar gelinin oon qalbigiisii la xumaynin oo xumaha laga dhowra ay tahay mar kastoo cilladaa la helaayay xukumka in la helo waalxukmu yaduur maca cillatii hubuutan wa cadama ibka adugu saasna waa jirtaa laakiin saxaabigu waa caddeeyey xadaثana cuثmaan yani ibn abi shayba qaala xadaثana jariir ibn cabdilxamiid ibn qurطin can mansuur ibn muctamir can abi waa'il shaqiiq ibn slm haddayna soo marin can cabdillaahi bni mascuudin can الnabiyi qaal laa yatanaaja tnaani laba yaysan faqin duuna alaakhari kii kale intay ka tagaan xataa yakhtaliطuu biاnnaas xataa yakhtaliطuu ilaa ay ku darmaan oo ay ku darmaan dadki kale bulshaweynta markaa dhex tagtoo la kala tago hata dhib ma laha wey ama ninka kooxu kalou la istaagay adna kooxaad la istaagay markaa waa fasaxanta maxaa loo diiday min ajli ana dalika yuxsinu yani nuhya can dalika arrinkan waa la reeba ummaddu sharcigu waa diiday min ajli ana dalika arrinka asaga ah yuxsinuhu ruuxii muslimkaabuu walbahaar gelinaya xadaثana qabiisata bna cuqba saduuq الsuwaa'i qaala xadaثana sufyaan ibnu saciid ibn masruuq thawr abu cabdillaah can ilacmash sulaymaan can abi saalixin dakwaan can ibni cumara qaal ida kaanuu arbaca dadku hadday afar yihiin falaa ba'sa yani bitanaaji ayb isnaadun saxiixun calaa shardi shaykhayn maxaa yeelay waa warka waa cadyah baab ida jalasa arajul ila arajuli yasta'dinu fi اlqiyaam ruux hadduu ruux la fadhiisto marka dambeed kacaysad ka tegaysayey sheekh ma tegi karaadhe buu u baab yahay markii hore soo gelaysay soomaa dhin salaamu calaykum ma soo geli karaa wa calaykum asalaam fadal baa lagu hi udkhul hadhow markaad tegaysana haska dhabaan dhaban sheekh waa ma fasaxannahay ha waad fasaxantiha lagu yidhaha xurmadaa ku jirta wey baabkiiba bukhaari baabaysanaya raxmat ullah caleyh yasta'dinu waa idan weydiisanayaa fi lqiyaami istaagay markuu tegayaba xadaثna cimraan ibnu maysr abuاlxasan albasri ثiqaة imaam can xafs bni khiyaaثin can ashcaث ibn siwaar alkindi ضaciif can abi burdata ibn abi musa ataabici aljaliil qaala jalastu ilaa cabdillahi bni salaam alisraa'iili saxaabigii weyaan buu ka hadlaya wuxuu leeyay saxaabigaasaan la fadhiistay ayib faqaala wuxuu ihi saxaabigu inaka jalasta ilayna waqad xaana mina qiyaal cabdullahi ibn abi burda abu burda yimid ama cabdullahi ibn camr waxaa tiradaba saxaabigu la soo fadhiistay saxaabigu marka wuxuu doonaya inuu kaco intaan lala soo fadhiisanin isagaa rab inuu kaco idan marka bukhaari wuxuu rabaa adoo fadhiyey haddii nin kula soo fadhiisto oo damcay inaad kacdo ruuxii kula soo fadhiistay idan weydiiso tiiba bukhaari ka hadlaya inaka wuxuu ihi abuburdow jalasta ilayna waad nala soo fadhiisatay walxaal qad xaana uu dhowaaday mina annaga qiyaaman istaag baa naga dhowaa yani inaan kacaan doonahay maxaad maxaad ka leeda ma fasaxaysaa wey faqultu waxaa faida shita haddaad doonto waad istaagi karta faqaama waa istaagay fatabactu waa raacay xataa balaga albaab ilaa albaabkii gaadhay daciifu lisnaad fiiha alashcaf ibnu siwaar alkindi waa daciif ninka asaga laakiin macnahan uu tilmaamay eh, eh, abu burda iyo cabdullah bn ba ay tilmaameen waa macna haabit can isalaf sida ka sugan taabiciga jaliilka maxamed ibn mukadir saciid ibnu jubayr iyo keyrkoodba kharaaiطii baa soo saaray fii makarim alakhlaaq iyo ibn abiljacdi fii musnadihi marka waa dhaqan ka sugan salafka xadiid xasan oo sheekh albani raxmat ullah aleyh jaamic saqirka ku keenana waa jiraa haddii ruux muslima aad booqato ood u tagto ood gurigiisa ugu tagtay iyo meel uu fadhiyey markaa tegaysana idan weydiiso bal yuusan kicin adoo idan weydiisanin baa nas ah ayib marka waa usluub iyo ixtiraam loo baahan yahay baab laa yajlisu calaa xarfi shams waxa muslimka ah in qoraxda cirafkeeda u fadhiista lama ogol bimacnaa inaad jidhkaada qayb ka midna ah ay meel hoose ku jirto dhanna ay milic iyo qorx kaaga dhacaysay lama ogol ayb tiibu bukhaari ka hadlay inkastoon macnaha uusan keenin oo macnaha xadiidka caamsa uu keeno qoraxda lama fadhiisan karaa uu keenay laakiin macnahaasuu tilmaamaya xadaanaa musadad ibn musarhad qaala xadaanaa yaxya ibn saciid alqaطaan qaala xadaanaa ismaaciil ibn abi khaalid alaxmusi qaala xadaanii qays ibn abi xaazimin can abi abu xaazim wasmuhu cawf ibn xaari ibn cawf yani qays oo taqaaneen baa aabihi wax ka sii warinay أنه جاء ورsuuل اللhi يkطب أbو xاaزمna waa صxaabi weeye qaysna waa taaبici كبيiرة rawى عن الcaشhر المبشhريiن بالجنة iyo keyrkoodba أنhu جاءa waa yimid صxaabigaas وrasuul الlahi ykطب نبi mxamed khudbaynayuu yimid faqaama markaasuu istaagay في الشhaمس masaajidkii oo buuxuu soo galay halkaasoo meel dambe oo bannaan ah oo qoraxa ayuu fadhiistay sidii cabdullah mascuud uu yeelay oo kale faamarahu rasuulka wuxuu amray inuu gudaha soo galo hooska soo celiyado fataxawala wuxuu u soo wareegay ilaa dilli hooskii usoo wareegay bimacnaa qoraxa lama istaagi karo iyuu bukhaari leeyahay intaad helaysa meel hoos ah litacabud loomama istaagi karo mamnuuc wey inaad tahay naftan cadaabahaya oo qoraxdan dhigahaya dayib sidaan inaan saaxiib ahayn oo kale show dhowr ka hor bay jamaacadii waxaa dhaaftay fajarka salaatu fajr baa nafta u keentay dhowr ka bay dhaaftay habeenka dambe furaska ka qaadayba sibirkii buu seexday islaanta waxaa tir waa ku sidaniyo ninkaan sibirka seexanay maad furaash nafta waa in laga shaqeeyey buuri intaasoo jamaacay dhaafiso fajarkii marka furaashkan baa dhibka keenayba barkintii buu xooray furaashkii buu tuuray sibirka buu dhinaca dhulka dhigay nairobi buu joogaa alo ma aqaan ma baa galay mise ma gelin isagaa la weydiinaya yani nafta ila cadaaba lama ogola hawshaa waxaa weeyaan hawlo reer nasaaro wey hawshaa lama ogol ayb ama macnaha uu bukhaari tilmaamayo ah inaan ruuxa muslimka loo ogolay inuu jidhkaada qayb ka midana uu hooska ku jira qaybna aad qoraxda dhigtahay axaadiis badan baa ku asaxday laba wuxuu ku tilmaamay inay tahay dhaqan shaydaan u yahay ku tilma lama ogola hawsha iyada haddi markaa nafta ma cadaabaysa moogtahay raax ka dayaysahay markaa daawadaad ka dayaysaa waxaan cadaysa ka waxaa weeye markaa nafta aad leeda waan cadaabhaya oo cibaadaad ku dilhaya naftu waa gaadiidkaadii gaadiidkaada marka inaad dishaan lama ogolo inaad kibrisaan lama ogolo wasad baa lagu wada hayaa saaca wa saaca baab اlاxtibaa'i fi الthawb wuxuu baab yahay marada in lagu garwaaxayso ama jilbaha lagu qabsado xadaثna cabdالlahi بn صالح katib الleyt qala xadaثnii leyt بn sacd alfahmi الmasri qala xadaثanii yunis ibn yaزيid alayli can ibn شhahaab الزhri qala أخbaranii caamir bn sacad bn abi waqاas أna aba saciidin الkhudri qaal nahaa rasuulu lahi sal slam rasulka ila ummadda wuxuu ka reebay can libsatayni laba qaab labis laba qaaboo loo labiso dharka loo qaado nabigu ummadda waa u diiday wa baycatayni iyo laba ganacsi ama laba wax kala iibsi laba qaab labada iibsi baa lagu bilaabaya nahaa nabigu ummadda wuxuu ka reebay can mulaamasati isla taabashadii hebelo maradaa markaa taabato waa kaa iibsanta mulaamas waa taabanaysaa war aan furfuro iska fiiriyo war aan eego inta mitiray tahay maya marada korka ka taabo maca salaam hadda waxaa soo geli waaraadka waaweyn ee duuban een la ogeyn inta materayiin ee ruuxa indhaha laga gelinay ayib waxaa kaloo baryahan aad bilowday inaan la miisaamaba baasha dhar la miisama xagad ku artay intaasu kiilo ruuxan waxna waa waaraad baa lagu iibiyaa iyo miter baa lagu iibiyaa oo waa la dhudhumiyaa ama waaraad baa la waxna waa miisaan dharku waxyaabaha la miisaama ma aha curfigiinina ma ahayn curfi ganacsanina ma aha waa mida hadda aad bilowdeen baan u malaynaya kaartadana waxay ka jeed baan u marka dharka laga soo sameeyo meelaha laga keenayo bangkog iyo jinaha iyo meelahaas laga keeno yaa mitrihii lagu wada inay noqoto kurdadu ay noqoto ba wax laga gooya saan kaartada hawsha aysan u fashilmin waxaad dhihi wuxuu waaxixinaysiisii weeye ku qaado waa intaasu kiile leanna hawsha ma ogaadeen maalin lawedban in soo wacay wuxuu yihi see looga sakeynaya kiila looga sakeeya dharkii mise waarad baan oga sakeeya warka warkaa war jira wey an laska ilali hawsha ayadaa sheeh dadka waxba loo qarin cabir hadaad ku iibsato ood hubto cabirkiisu ku iibi laakiin hadhow cabirka ninkaad u sheegta hadduu wax iska bedelo lagugu soo noqo waa khiyaaru raddi bilcayb ma diidi kartid anugu sidan aan kusoo jeeda kusii qaada lagaa yeeli maayo sheekh cabirka ku qoran ee labaatan iyo intaasoo boqol laba boqol shan boqol saddex boqoloo mitir baa kugu qoran soo maa shay hadduu iska dhibo waa laguu ley aday kuu talada ad kusoo iibsatay xataa ruux hadduu ka qanc laga yeeli maayo muxuu ku qancay leanna asu muu qanc wuxuu aaminsanaa in wuxuu u dhamaystiran yahay lagaa yeeli marka asaga yaa laska ilaaliy waa kishi aan ruuxu ku qancaynin wey marxab mhm. axmedow in la cabirooso ma jirto oo la kiilaya hy hy hadda moogtay culayskii waa kala duwan yahay marada tayadeeda iyo culayskeeda iyo yaardii waa kala duwan yihiin miisaanku wuxuu keenahayaa in shan iyo toban miter ay la culays noqdaan labaatan iyo shan miter leannu marada qaradeedaa kala duwan taa marka wax laguma qiyaasi kara halis wey sheekh waa in la iska ogaado marxaba ha khamiiska hadda dafahel qabe iyo culamada wuxuu u dhigmaa laba boqol oo cumaadood miskiinahay markas ma keenahayan hawsha iyada wixii waa in waaraadkasi loo daayay waaraadka in loo daayaa ku fiican waxaan la bedelay yani kishiga waa laska ila hawl adag wey hawsha iyada cayl mulaamasata isla taabadkii waa beec jaahili ah oo carab iyo qurayshba ay taqaana nabigu umadda u diiday kishi ku jira arar baa ku jira jahaalaa ku jirta xadiidkii saxiix muslim can abi hurayrata nahaa can bayci اlxasaati wa can اlharar qararku waa shay kastoo jaahil laga yahay caaqibadiisa iyo wuxuu ku beeqaamay midnaba aanla ogolayn isla taabashadii wlmunaabaati iyo isla tuuriddi waan soo tuuri aduguna soo tuur wey idan beec wuxuu ku waajibay tuuriddaas walaa khiyaara laka khiyaar majlis waaba baaba'ay wey ayb almunaabaatu eh, fi lbeyc almunaamasatu waxaa weeyaan an yamasa arajulu thawbahu an yamasa arajulu ninku waa inuu taabto thawba mariisuu taabanaya waan taaban marbaad taabatawaa kaa gadan tahay maaa kuu geeyey wlmunaabadatu waxaa weeyaan yanbuz wuxuu tuuraya alaakharu ilayhi hawbahu kii kale usoo tuuri wayakuunu dalika baycahuma can hayri nadarin beecu saxaabiga fasiray ninkadaa soo tuuri maradii adugu lacagtaa markaa tuuray ama wixii kale muqaabilkaa tuuraysa beyciga saasuu ku laazima adoo iska fiirin adoo iska furfurin adoo iska ogaanin maxaad bileela xaggee aboorka ku cunay xaggee awlkuu tallama wayakuunu dalika baycahumaa noqonaya can hayri nadarin beecyaha noocaasa hadda ayagoo farsanoo qaabkoo loo dhigay adduunka waa ka buuxa suuqa qaarkood waa lagaga dhaqma marka waa in laska ilaaliyo dadka in wax loo qariyo wlibsatayn labada qaab labisan loogoya waxaa wey ijtimaalu samaa'i mara awdan xidhashadeed luqawiyiinta iyo fuqahada iyo muxadidiin baa isku khilaafay fasirkeeda laakiin fasirka hadda inoo qoran baynu qaadana wsama samaa waa maxay an yajcala waa inuu yeelo طarafa hawbihi maradiisa fiideeda wuxuu yeelayaa calىa ixdaa caatiqayhi labadiisa deg mid ka mid u saaraya marada qayba data usoo qaada halkan saaranaysa ako dhan waa ku qaawan tahy dala wiiqi iyo misigtii waxo dhan baa qaawan xaggana marado dhan baa ku saaran ayb fa marka waxaa muuqanaya axadu shiqayhi labadiisa dhinac qayb ka midaa ah muuqato cawradii muuqato maran la'aana laysa calayhi shay wax saaranna ma jiraan tafsiirka marka waa tafsiirkay u badan yihiin ee muxadisiintu amaa luqawiinti waxay leeyihin fuqahada waxa shamaagu waa inaad marada aad ku wareejiso maro weyn baad soo qaadatay waad ku duduubtay gacmihii meel ka bixiso mala had insaan lagu ruux horaad u dhacaysaa ilaan gacmahan baad waxay ku yihiin garbaabay ku yihiin waa baalashii aad markaa lagu tuuro kale aad u baxsan lahayd wey baalansi iyo miisaan bay kuu tarahayaan wixii ku soo iskaga difaaci markaa maro isku weyso maro weyntaad qaada ad ku weyd tahay maktuuf alaydi nin xirxiran baa tahay oo marka hore tafaawul xun baa ku jira aaniya wax kastaad halis tahay inaad dhacdood kuftaad halis u tahay in wadaad kugu tirsaday aad usii kuftaad halisu tahay idan adoo dhan baa xirxiran xataa samic allah subxan ma dhihi kartid rafculyadeynkii baa meesha ku baaba'ahay taasna fuqaaday waxaa u badan tafsiirka asaga luqagoyinta u badan si kastaba noqotay marka yahuuddana waa dhaqanay samayn jireen oo shareecada ummadda waa diidanta yahuudda inay shabahdo tafa'ul xunna waa ku jiraa aalian haddii tafsiirka hadda inoo qora la marana cawrada muuqataba hade ayib duqayda ramiya hawsha u badnaa hade markay aroorta kale joogaan dhar badan ma jiro goy weyn baa laska qaada wadaadku saasuu iska leedan wiiqaasa iska muuqanayo ayib wallibsat اlukhra takaneen loogayo waxaa weeye ixtibaa'uhu inuu ku garwaaxaysto bihawbihi maradiisa wahuwa jaalisa isagoo fadhiya adoo saa u fadhiyo salmugii baad u fadhisa labada lugood baa kor u soo qaadi markaad lugahaasa usoo laabtay de cunumadoo kale inta dhabarka halkaa lasoo mariyo baa lugha lagu soo qabsadaa ayib marya caynka hadda loo sameeyo xab waliyaan waaba jiraan oo ballaadhan oo ruuxu suuqaba laga iibsado yamaniinta aad u isticmaala aba lagaa iibinba suuqa markaad tagto waa xab waliyadaa kitaabtan ku wadan oo markaad casriga dhegeysan saa u gashan oo ay ku hayeen hadhow waad iska laaban jabkaad gashanaysa oo maro ballaadhan wey ayib laysa calى farjihi yani calىa cawratihi minhu shayun yani minhu min athawbi shay saasaad u fadhiisatay wax kastoomad qabta ma jiraan macawis ma qabtid marada waad qaado maradii aad qabtayna waad qaado waad garwaxsatay salkii waxaad ku xirtay lowyihi meeshana waa duleeshaa oo waa cawrada banaanka wey ninka ku soo garistaaga cawrada waa arkaa ayb taasna lama ogola ixtibaha noocaas ee ixtibaha sidiisa looma diidano bimacnaa muhimmaddu waxaa weeye ruuxa muslimka cawradiisa ha ilaashado muslimiintana ka xasladow baabu man ulqiya lahu wisaada ninkii barkin loo tuuro ku fadhiisanaya innaga soomaali ahaan barkimaha waxaan leenahay haddii lagu fadhiisma xanuun baa laga qaadaa waa war shaydaan baan u malay iyo waxaad aaminteen ayb barkin ninka barkinta lagu seexo haddii lagu fadhiisto madax xanuun baa laga qaaday baa tiraade anu ma aqaana meel laga keenay garan maayo soomaalidu waa sheegta barkimo badanoo ku fadhiistaa wax madax ka qaaday ma arag <laughs> laakiin way kala duwan yihiin oo qaybta fadhiga loogu talagalay ee dadka la siiye ku fadhiisanka la dhigo iyo qaybta lagu seexdo hadda waa la kala duwaa laba dhowr kala qaybood wey aya tii sarata tahay hadaad ka soo qaata ku fadhiisatahay taas waxaa laga yaabaa curfiga soomaliya in dhib keena laga yaaba marka hala eego un kale xadaثna cabdالlahi bn mحamed yani almusnadi aljucfi qaala xadaثna camr ibn cawf ba ani ii qoran laakiin sida raajixa ah صaxiixa waxaa weye camr ibn cawn nuun in la akriya camr ibn cawn ibn aws alwasiti ثiqة habt imam qaala xadaثna khaalid bn cabdالlah ibn cabdالرaحman ibn yaزيid aلطaxaan alwasiti ثiqة habt can khaalid alxadaa can abi qilaabةa cabdالlahi bn zayd aljarmi qaala akhbaranii abulmaliix caamir ibn usama loo yaqan abulmaliix alhudali ثiqة imaam qaala wuxu uhi abu maliix dakaltu maca abiika u fiirso hadda abulmaliix wuxuu la hadlaya abu qilaaba abu qilaaba magaciisu wuxuu ahaa cabdullahi bnu zayd aljarmi marka waa zayd marka aabbihi wuxuu aniga abulmaliixa ayaa waxaan u galay aabbahay anaa meel wada gallay abu qilaaba aabbahana magaciisa muxuu aha zayd dakaltu maca abiika zaydin ahaa aabbahadii zayd ahaaba waxaan u raacay calىa cabdillaahi bni camrin ibni caas baan u wada gallay faxadaanaa wuxuu noo sheegay cabdullahi bni camr bn caas aniga aabbaha wuxuu noo sheegay ana الnabiya dukira lahu sawmi ana nabiya nabiga ilaahay baa dukir loo sheegay lahu linabiyi sawmii soomkaygii inuu soom badan soomi jira cbdillah bn caas oo cibaadada aad iyo aad ugu mamanaa yaa nabiga loo sheegay fadakhala calay nabi maxamed baa isoo aaday oo i yimid nabigu ma ogolo xuguwa tawaducaas iyo degdegaa fara badan iyo cibaadado aad laiskugu dhibo oo ruuxuu yidha habeen iyo maalin waa soo jeedaya nafta xunta waabay dhibtay hawsha lama ogolo waa daali waana habsoomi gaadiidka aad wadata iyo ratiga iyo awrka iyo faraskaad wadata iyo dameerka adaad maantada caydhiso oo ushun buga ka geliso oo xataa inuu nasto oo marna kaajo marna cadgoosta burka goostaad u diiddo marka dambe farsa waabsoomaya laakiin haddaad kolba meel ku degto ood xoogo u nasasho haddana berri rarto oo sii dayso weligaa wuu kuwada haya naftuna saasoo kale wey marka lama rabo inay habsuuto beecodla ay fadhiiso fadakhala calaya wuu ii soo galay faalqaytu nabigu waxaan u tuuray lahu asaga wisaada min eh, eh, adumin barkin baan u tuuray oo laga sameeyey harqadeedu ay tahay harqadeeda waa maqaar ama waa harag ama idiin waxaa tiradaba xashwaha waxa lagu cubay ama lagu cufay ee looga dhigay suuf ama cudbi ama isbuunji looga dhigay waxaa weye liifun algawe ama qumbo waxaa tiradaba ama xig waxaa tiradaba aday ku taalla fajalasa cala alardi nabigu waa ku fadhiistay dhulku iska fadhiistay barkinta u iska daayay marabau nabigu barkimo saxaabinta u turo ku fadhiistay baa jire maxaa cabdullahi looga diiday cabdullahi waa la canaanaya war barkintaada ma rabee soo ninka lai sheegay ma tiidu wey xogow waxaa weeye hanjabaad baa ku jirta iyo cadaadin iyo ciqaab baa ku jirta fajalasa cala alardi nabigu dhulku ku fadhiistay wa saarat barkinta waxay ahaatay baynii wa bayna hadda nabigu hadduu diiday ana iga tagtay idan meel aniga nabiga udhaxaysa iska taallay faqaala lii wuxuu igu yidhi amaa yakfiika miyuusan kugu fillayn ibna eh, camr min kulli shahrin bil kastaay alaau ayaam saddex beriso kuguma fillo soonkan aad leedaha weligii waan soomi ayib jooji waxaan idhi buuhi yaa rasuul allah faqaala khamsan nebi maxamedow igu darway macnuhu khamsan buu nabig min kuli shay khamsan qultu yaa rasuul allah nebi maxamedow korri waa ka xog badna saasi qaala ixdaa cashara kow iyo toban sabcan baa idin qoran aniga ima qoran laakiin sabcan waa fi saxiix wey ama riwaayat اladab اlmufrad sabcantaa ma qoran sida raajixa dhiba ma laha sabcan toddobaan awoodaa ayb qultu ya rasul la faqaala sabcan toddoba ka dhigo shan toddobo haddana nabi maxamedo ii kor imaanay ixdaa cashara ixdaa cashara tisca waxaa weeyaan bukhaariga bayna qowsin yani bukhaarina soo ka keenaya saxiixay alfaaddaa ku jira laakiin lafdiga saxiixa adab ku jira sidan wey anaa idinka saxab caawo qultu ya rasuul allah afalaa nabi maxamed markuu nabi koob iyo toban sheegay nabi maxamed ii korri baa idhi buui qaana wuxuu laa sawma fawqa sawmi daawuuda soon ka fadli badan bimacnaa ma jiraan soon ka fadli badan soonka nabi ilahi daawuud shadru dahri sanadka niskii wey labiiyo tobanka bilood nis buu ka soomi jira siyaam wa huwa siyaamu yowmin wa iftaaru yowm waana noocoo ugu fiican baa lehy maxaa yeele waa ka dhac ka deg naftu haddaad soon dabad ogu qabato way la qabsanba caaday kuu noqon dhibba marka dambe kugu keeni mayso wالnafsu kaطifli in tumhilu shaba calى xubi الridaaci wain tafdimhu yanfaطimi weeyoo danba kama laha habeenaha kuugu horaysiy maalmaha iyo gaajada ku xordi oy ku gubi xubeerta ku dhibaysa laakiin markaad soonka la qabsato waa u haliiliba ayb laakiin soonka ka dhib badan waxaa weeye naftana lagu cadaadin karo kada fadli maanta soon berina afur beri intaas ka afurtood hilibka cuntood caanaha caabtood haweenkaada la ciyaarto haddana biri soon kala gal hawshii shalay bay xusuusanaysaa weligeedu marka waxa wey nooca ugu fiican wey xagga ka xagga ka celi naftuna baabi'i mayso soonku dili maayo maalin xoog ubaad dana nafaqo qadan waad xoogaysanaysaa dana waad soomi laakiin markaad soon ugu taagto intay soohantay iyada dhanba qalafaysa naftaa ka bixi waxbana umadda u qaban maysa marka dambe ayib cimridadiina waad ka qaaday waad indhabeeri gaashood dadka way dhantirtahay dhagabeel waa ku halis wey ayib hawshaa marka lama ogol haddaad weligaaba soonka ka adbixi weysana balqanka iyo qoyaanka waxo dhan baa kaa badan waxaad noqonaysaa oon wax dhaqaaqeen oo kharibana baarid aad noqonaysa idan waa nooca u fiican nabi daawuudna acbad albashar inuu ahaba nabiga ku tilmay salawat ullahi wasalam alayh xadaanaa muslim ibnu ibraahim waana yani manqaba iyo maziya wey mazaayaadkiiyo manaaqibtuna laa yadullaani cala alafaliya ma tusaan asal ahaan haddii lagu yidhi aqra'akum likitaabillahi ubay layihi keeni meesun ummadda ka fadli badan yahay iyo saxaabada kale laakiin waa khaasiya iyo takhasus gooni uu asagu leeyahay wey <coughs> xadaana muslim ibn ibraahim alfarahidi qaala xadaana shucb bn اlxajaaj can yaziid ibn khumayr الزباd الhmdاني الxmسي waa ثقة ninka يزيid ah عن cabdاللahi بن bصri صxaabi jليil a weeye أن النabiya mara calى abiihi nabiga ilaahay baa aabbihii soo maray fa alqaa lahu nabiga wuxuu u tuuray qatiifatan khatiifad buu nabiga siiyey yani salli yar wey maalla haddaad ku tukataane mxuu ahaa sijaayadda yarta ah weeyaan fa jalasa calayha nabigu waa iskaga fadhiistay dhibana ma lahow wisaadadaas iyo bukhaari meeshay wisaadaan isku hayne xaggeed khatiifad bukhaari u keentay bukhaari fiqigiisay ka mid tahay waxyaabaha yarkee ruuxu asagu khaas ku leey xurmeeyo oo dhan hadduu asag kusoo lagu fadhiisan karaa wey ruuxu inuu asagu dhinaca dhigo ama ku tukado ugu talagalay sijaayad khaasay ahayd asagu hadduu kusoo ku fadhiisan karta barkadu wax khaasu ahaa asagu hadduu kusiwad ku fadhiisan karta idan taas oga qiyaas qaadanaya baab اqurfusaa'i buu baab yahay qurfusaduna waa garwaxaysigi ama doonyaysigi waxaa tiradaba doonyaysi anigu waxaan u aqaanaa ruuxu inuu intuu seexdo maro weyn minjaya madax iskaga duduubo laakiin wadaadda waadha waxay ugu dhaheen doonyaysigu waa garwaxaysiga caadiga warka maxaad ka tidhadu way igu qasbay kulle waa iska maraan war marka dambe ayib qurfusuhu waa hadda kii ixtibaaga aan soo maran wuxuu intuu gamihiisa gamaha e, meeshu marada uu kaga xidhan lahaa inuu gacmaha ku qabsado waana fadhi tusayo ruuxu inuu fikirayo ama uu dhiban yahay ama uu aad u khushuucayo tusayo meeshaad tiirsan lahayd ama dagiigsan lahayd ee sanka taagi lahayd hadda intaad bartaas ka fadhiisato lowyaha kor usoo soo qaadda gacmaha ku qabsato waxaa weya xoogu waxaa ka muuqda tawaaduc fara badan iyo takhashuc ayib sida hadda shariif ku fadhiyo wey hadda sida weliba madaxu yar yar foorasata xadaثna muسى <laughs> بن ismاعيل تbudki qاaل xadaثna cabdاللh بن xaسان الcambري maqbوl فيhi ضacف ninka asaga qaala xadaثatnii waxaa ii warramay jadataaya labadeeda ayoyood baa ii warramay safiya bintu culayba wa duxayba bintu culayba labadaa gabdhoodoo walaalaha ah oo laba ayood ii ah baa ii warramay min kibaari taabiciyaat bay ka mid gabdhuhu wax jarxina laguma sheegin wax tacdiila laguma sheegin ibnu xibaan baa tawhiiqiyey gabdhaha noocaasoo kalena in badan waxay soo maray dadka noocaasa taabiciyaadka kabiirka ah ama taabiciga kabiirka ee la jarxinin ibnu xibbaan iyo khayrkiina ay tawfiiqiyaan ama nin kaloo mutasaahil u tawfiiqiyo inaanu nuxasinu danna bihi wa nuxasinu wa nusaxix waana dariiqooda sheekhumar waa aragtaan in badan baa idin sheegay wa kaanata labadaa gabdhood duxaybe iyo safiya waxay ahaayeen rabiibatay qayla qaylay rabiib u ahaayeen tayrabiib waa taqaanaa annahumaa labadaa gabdhood ahbarathumaa aylatu ayla soo koris bimacnaa waa maxay qaylo ninkii qabay ayaa gabdhaha dhalay soo maha mise qayla dhashoo nin kala qabay war dhammaaday wey idan qaylo hadday dhasho hooyood bay noqon lahayd hooyood bay noqon lahayd dhanka kale wey dhan kaley noqonaysa markaa saasa loo wada waa cagsi annahuma labada gabdha akhbarathumaa waxaa u warantay qaylata u warantay oo aabbahood markaa uu qabay amiyadu ay soo korisay qayla gabdhaha soo korisa w almuhim gacanta ku haysa qayla waa gabarh saxaabiyada iyadu duxaybi iyo safina waa taabiciyaad qayla waxay tii ra'aytu nabiya nabigaan arkay qaacidan isagoo fadhiya alqurfusaaa garwaxaysa isagoo u fadhiya ama doonyaysa waxaa tiradaba ama gacmihiisa lawyaha ku qabsaday yaan ku soo baxay falamaa ra'aytu nabiya nabiga markaan arkay almutakhashica asagoo khushuucsan oo isbihaanbihinaya fi jalsa aw iljilsa fadhigiisa hay-adii qaabka u fadhiistay urcidtu waa la ergixiyey tir waan gariiray meel faraqi cabsi darteed waynu soo mara xadika sgo dheer fi shama'il maxamadiya mudawal ah ayib iyadoo dad la socotay baa lay nabi maxamed baa meeshu jooga nabiga soo raaysay markay nabiga kusoo baxay saa u fadhiya bay xoogow nabigu haybadna waa lahaa wamaca daalika xoogow waxaa ku dhacday jid baa ku dhacday gabadhoo gariiraysu nabigu arkay saxaabigaa ku nebi maxamed gabadhii nala socota waa gerinaysaa wuxuu ah waa sidee markaasuu ku yihi yaa miskiina calayki sakiina bas markiibaa qamandhacayeeda iyo jirecdo dhan iga kacday tir markaasaan miirsaday ayb hayamiya keyrkii waxay leeyihin rijaalahu iqaat xadiku marka xadid xasana idan waxaa laga qaadan karaa ninka weyne amiirka iyo ninka caalimka iyo ninka waayeelka iyo ninka boqorkaba inay gacmaha ku qabsan karaan wax dhiba aysan keenayn weliba ay tawaaduci wanaag tahay baabu tarabuci wuxuu baab yahay tarabucu waa fadhi gobeed bay dhihi jireen soomaalidu tarabuc u yaqaana fadhi gobeed fadhi gobeed bay dhihi jireen waa inaan caadi lagu hasdhaabsato o sida adoo wadaadkan u fadhiyo kale intaa lagu hasdhaabsato salmigu u fadhiisato in lagu hasdhaabsato tarabuc kaasa loo yaqaana fadhi gobeed bay dhihi jireen meelha ka keena ma aqaan xadaanaa maguntusqaabay u fadhiisataa jira oo gooni ah <laughs> sheekh maxamuud hay culmad badan miya markaasa gobad loo bixi ayb culamada waag hore waxyaaba badan bay khaas u lahayd marka waxyaaba badan baa jira hariisada waxaa la dhihi jira waag hore qud culameed meesha hariisada waa mashaali mashaari intii la kariyo hilbishiisa lagu dara iyo xooguhu timir iyo xooguhu subaa lagu dara weeyo marka hariisaa loo yaqaana marka qud culameed baa lagu fasiri jiray waagii kutubta la akrisan jiray culumada goonin baa la siin jiray haddana meel kasta laga isticmaala baabu tarabuci fadhi gobeedkii baabiy xadaana maxamed ibn bakr almuqadami yani maxamed ibn bakr ibn cali ibn caطa ibn muqadam almuqadami xadaana maxamed ibn cuثmaan alqurashi ibn sayaar xaafidn xajar wuxuu waa maqbuul oo dacfi baa ku jira laakiin markaynu soo maray xadiidka sideed boqol toban iyo sagaal waxaynu soo taxqiijinay ninka inuu yahay xasan alxadiid dib loogu laabto waynu soo marray marka xadiidkan iyo sanadka waynu soo marray sida raajixa ninka asaga ah xasan alxadiid wey qaala wuxuu xadaana dayaal ibn cubayd ibn xandala iqat imaam xadaanii jaddi awogey baa ii warramay xandal aha ibnu xidyam qaala wuxuu ihi awogey oo saxaabi ah ataytu الnabiya nabigaan u imid fara'aytuhu jaalisan nabi maxamed u fadhiyan arkay buu ihi fara'aytu waxaan arkay jaalisan isagoo fadhiya mutarabbican oo u fadhiista fadhigube ayib maxaa yeeley afar afar baad ku fadhidaa wey labadii bawdiyad waxaad ku fadhidaa iyo labada adin labadii bawdiyadna dhulkaad ku haysaa labada dhudhowna kalenoad ku fadhiisanaysaa idan marka afartaas xaglood baad ku fadhidaa xadaثna <clears throat> ibrahim bn mundir alxizaami qaala xadaثna mac bn ciisa alqazaaz qaala xadaثanii abu rusayqin ninka asaga majhuul wey أnahu ra'aa caliy ibn cabdillahi bni cabaas alhaashimi abu maxamed iqaة caabid dhowr kor baynu soo marray ninkaasi waa warasadii cbdillah bn cabas ka farcantay jaalisan isagoo u fadhiya mutarabbican jaalisan isagoo fadhiyan arkay buu ihi mutarabbican weliba fadhi gobeedeynayo qaabka u fadhiya waadican saaray ixdaa rijlayhi lays lagood mid ka mid a al ra alyumna al yusra alyumna tamidg waxay saarayd cala idan hadda markaad saa tiraado labada logood midbaa midda kala fuulaysa sosaamo ah midba hoos mari midna way ka kormaraysa markaas hadda muxuu sameeyey tii midig buu korraysiiyey bidixda hoos martay hadda ninka wadaadkaas wuxuu hoos mariyey hadda midigtii hoos mariyey bidixda hoos mari qaabkaasuu ka hadlahaya daciifu lisnaadi maqtuuc maxaa yeele abu zuriiq waa taabici taabicigu wuxuu sheegana waxaa lagu yeela loo yaqaanaa maqtuuc wixii saxaabiga ku egna mawquuf wixii nabiga la gaadhsiiyeyna waxaa loo yaqaanaa marfuuc waad soo marteen hawlahaas xadaana maxamed yusuf alfiryaabi qaala xadaana sufyaan ibnu saciid ibn masriq athawri can cimraan ibni muslim alminqari saduuqu rubama wahima qaala ra'aytu anas ibni maalikin yajlisu haakada anas ibni maalik oo qaabkaa u fadhiyaan arkay buu ihi taabicigaas ay mutarabican fadhi wayadacu ixdaa qadamayhi labadiisa gomadood ama labada adin mid kamidu wuxuu saaray cala akhra ti kale lagu waa isfuulaya waa isqabanayaan markaad saa u fadhiisanayso maaha tan inaad u qaato istilqaagii oo saa laisu saaray taa baab kale wey baabu lixtibaa'i doonyaysiga ama garwaaxaysiga uu baab yahay in maro dhabarka aad ku soo iyo lugaha aad ku qabsato xadaana cabdullahi bn maxamed almusnad aljucfi haddaynu soo marina sheekha asaga qaala xadaana wahab ibnu jariir imaam qaala xadaثna qura bnu khaalid الsadusi albasri ثiqaة xaafid akhraja lahu اljamacة qaala xadaثanii quraة bn musa اlhujaymi abulhaytham albasri majhuul lakinahu qad tubica fi اlxadiiث wailxadiiثi طرq وshawaahid can sulaym ibni jaabir alhujaymi waa saxaabi sagiira weeye sulaym ibnu jaabirna waa la yihahdaa ama jaabir bnu sulaym cala alcaks inaad akhrido qaala wuxu uhi saxaabigaas ataytu nabiya nabi maxamed baan u imid wa huwa muxtabin asagoo doonyaysan ama garwaaxaysan fii burdati macawis macaws intuu qaatay buu nabigu sal slam lowyaha iyo dhabar ku qabtay wa inahu daabaha faraqyaheedii ama fiidihii macawista la calaa qadamayhi adimahaysay saaray macawstu nabigu saa ugu qabsaday lowyaha shulshulkeedii iyo faraqa ilahay sida ummadda faraqeedo kalebaa nabiga lugihiisa taabanaysa hudaabku waa fiida ama darafta marada ay leedahay jilicsan ayaa la yihahdaa qultu yaa rasuul rasuulka ilahi waxaan ku idhi awsnii i dardaar nabi maxamed saa u fadhiya baan u imid nabigu dardaaran baan kaa raba qaala calayka biitiqaa'i illaah ogow baan ilaahay cabsidiisa yani biitiqaa'i illah ilah inaad ka dhowrsato taqow waa inaad shayga iska ilaaliso ood gaashaan iskaga dhigto waana saas macnaa taqo baa saas ah ayib waxaad ka cabsanaysa difaac baad ka samaysataa naarta marka ilaahay ciqaabtiisa waa inaad kaga dhigto wax difaac ah iyo xijaab calayka biitiqaa'i illahi ilaahay cabsidiisa ogow baa layidhi walaa taxqiranna liidin hana quursanin min almacruufi samaha xaggiisa hayan waxba samaha intiisa yar iyo kiisa badan wax kastaba la imow walow an tufriqa inaad ku shubtaba allah ka dhigo lilmustasqi ninka biyadoonka ahaa min dalwika wadaantaada aad kaga shubta fii ilahi weelkiisa ad ugu shubta adoo ceel taagan oo xoolahaadi waraabsanaya ama adugu dhaansanaya hadduu ku yimaado nin weel wata war igu shub ogu shub waa macruuf tuubbaa laga cabahaya xogu bihii baa yaraaday u hormaray asaga waa macruuf intuasg ku shuban lahay biyuhu aduu ugu shub waa macruuf iska keen anaa kugu shubay macruuf wey waxba khayrka meelo badan buu gala hayaraysan wey aw tukalima akhaaka ama waaka aad la hadasho walxala wajhuka munbasidu wejigaan fufran yahay adoo wejigaada faraxsan oon wejigu eh, aan kaduudaynin oo weji macbuus ahayn baa la rabaa somaalidu waxay tiradaa weji furan baa la galaay albaab furan lama galay dhexe albaabka haddii lagu furo soo dhowil waaya sheekh soo gal laakiin lagu aamuso bal iska warrama wax dhiba ma jiro inaa laysdaba dhigo nimaya waa ayda sidaa haddee wejigaadan baa wax kasta uga qiimo badan soo dhowayntaada minqaxaada haasaawadaada sheekadaada furfuraanta wax kasta ka khayr badan haddaad ruuxu sooriye kasta siiso iyo wanaag kasta ad u fidiso oo xagga waxqabadka ah laakiin weji uu ka dareemay inaad gankas gelinayso ood ilkahaas ku qabanayso dowsaas ku qabanayso ninkaas meeshaa fadhin mahayo idan marka wejiga ruux waa in loo furo wanaag wey waiyaaka waisbaal izaar waiyaaka iska jir bale waisbaal izaar macawusta dheeraynteeda waxaad xeeratay inaad dheerayso ood eh, shushullaha geyso ama shooda geyso fa inahaa isbaalku min almakhiira kibirka ka mid tahay xadiidkan waxa weeyaan waa qaaطic liniزaac xadiid cajiiba wey isbaalka laftirkiisa min almakhiila marada waxaa ku wadha xadidkan sharxiisa ibn cabdilbar xadiidkii eh, abibakr sidiiq ee nabi maxamed ina daa arafaya hawbaya starki iyo iyo xadiidka ibni cumar ee kuuxo dhan bu keena wuxuu leeyahay isbaalku sidiisaba waa xaaraan ma banaano midka xarawatu kibirka ee khuyalaa loo jeedayna waciid gooni uu leeyahay naar gooni awey ilaahay ku fiirin mahayo kula hadli mahayo ku daahirin mahayo walahum cadaaban aliim ciqaab dheeradu kaa leeyahay amaa xukumka isbaalka waa taxriim fainahu maxaa yeele min almakhiila ya wx lasku qasin buu leeyahy midda xaaraatu kibirka khuyalada waciid goonaah ka yimid waa ciqaab gooni ah amaa isbaalku sidiisuu xaaraamay mana banaano ayib haddaysan kibir ka ahayn iyo xarag ka ahayn iyo dara maxaad dheerayn ayib saxaabiga oog xoogow adimaha dhubnaa oo xoogow manshab dhubnaa shariid ibn cabdillahi haqafi ina marmaynaya ma garanaya saxaabigaas mas camar bin shariid athaqafi buu ahaa yaa xoogowgu wuxuu dheeraysta maradii nebi maxamed baa marada kor u qaad ina fii axadi saaqiya ama fii saaqiya xumuusha xuu waa minjadhudhubanahaybu seedoodii baa muuqata nabig wuxuu i kor marada u qaadfa kullu khalqilahi xasan ilaahay uunkiisu waa wanaagsan yahay ku marada kor u qaad kharibini lagaa yeeli maayo anigu waa minjadhubanahay iyo hawlaha kaa socon allahuma inaad lacag wax ku qarsanayso masale kale berian dambe baa meesha wax ku qarsanay adaad lacag wax ku qarsanayso masale kale wey amaad mukhaabaraday balaaya kaga baxsanayso laakiin haddaysan cudurdaar uusan jirin lama ogola inaad macawiista dhaafiso meesha lagu talagalay aan qabyad ahay ayb waiyaaka waisbaal izaar fainahaa isbaalku min almakhiila kibirku ka mid yahay walaa yuibha allah walaa yuxibha allah ilahina ma jeclo ilahay makhiila iyo kibir islawel ma jeclo wain imraw haddii ruux cayaraka uu kugu cayo kugu dhaleeceeyo bishayin ceeb iyo calamu uu og yahay ninka adigu uu kaa ogyahay falaa tucayirha ku ceeban ha ku dhaleecayna bishayin taclamu aad ka ogtahay minhu xaggiisa khuluqan asaga waa khuluq sharcigu ka hadlay in badan ammaane laakiin carwa kaas yaa lagu karaa ruux hadduu ku caayaa leey kugu ceedo wuxuu kugu og yahay ha kaga caasana waxaad ka ogtahay oo ceeb ah ma aha masabidaad iyo hafarye iyo nabid ma aha ayib ceebuu kugu ogaaba kugu caay anaga takhaayo shalay xoogoga lagu qabto ku yidhi adna waxay ogtahay inuu meelaha wareegeysto xoogow haweenka dabaxab baan ku ogtahay ortugya wasaaniga naga dhaqaa hadhiye ka leeo niyo ilaha kacabsofara iga qaad iskaga tag ninka hawshaa kari kara yaa loo baahanya falaa tucayiru bishayin taclamu minka bal riwaadba waxay sheegahayaan wain cayaraka imra'un bishayin laa yaclamu fiika wuxuusan kugu ogeyn buu kugu cayaba oo wuu kuma sabitay ha ku caayo waxaad ka ogey hana ku dhaleecayn idan saasaa la rabaa nabig wuxuu i dachu daa ninkaa ka tag faraha ka qaad yakuunu ha ahaado wabaaluhu calayhi cayada ku caayay iyo waxa kugu masabitay iyo dhibka kuu geystay wabaalu yani ciqaabtiisi iyo waxaa weeyaan cuquubada ka iman lahayd iyo xumaanta kale dushiisa ahaato wa ajruhu ajirka caayada iyo sabirka alla timidna laka adoo ha ku aado walaa tasubanaha caayin hayan cidnaba ha caayin bale adduunyo iyo hayr midna ha caayin ruuxba dadka xataa basm adduunyo ha caayin cid kale ha u bixin u fiirsada saxaabigaas u firay dhaqanka asaga qaala saxaabi famaa sababtu bacdu daabatan walaa insaanan bur maalinka nabigu saa laga bilaabay laa yumna hada weligii ruuxna ma caayin neef xoogaa ataa ma caayin yaanyuuri xataa bisadan weliga caayin bur iska da kale aduguna maantuna waad quudanaysaa baash ilaahay subxaana wa tacala nasal allah salaama walcaafiya hada bilahi towfiiq